bilowgii adduunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiya xumaankiyo kula kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho samaqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa axad taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka nofembar sanadka waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay kamid yihiin kulmada caawa jira yuroga sreebkiisii ayaynu eegi doonaa iyadoona xulka wadanka ee lagu magacaabo burtuqal uu la ciyaari doono xulka wadanka iceland ronaldo wuxuu doonayaa inuu golalintiisii ku badsado kooxda ama xulka wadanka iceland sidoo kale spain waxay la ciyaari doontaa iyaguna caawa kow iyo tobanka habeenimo oroobi dhiman xulka wadanka eh, georgia halka xulka wadanka norway iyaguna caawa scotland ay la ciyaari doonaan kow iyo tobanka habeenimo oroobi dhiman sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa koobka mundiyaalka dunida sareebkiisii qaarada africa kulamada la ciyaari doono waxaa kamid ah xulka wadanka zimbabwe ayaa waxaa ula ciyaari doonaa xulka wadanka nigeria afarta galabnimo sidoo kaleetana gabon iyo burundi ayaa wada ciyaari doona kulan xiise badan halka xulka mozambique iyaguna ay la ciyaari doonaan xulka wadanka algeria sidoo kaleetana xulka wadanka masar ama egypt iyaguna caawa waxay la ciyaari doonaan toddobada fiidnimo xulka wadanka sieraleon suudaan iyaguna waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka adi congo waa kulamada xiisaha badan ee jira isreebka mundiyaalka dunida labadakulaaaatanka ee qaarada afrika sidoo kaleet waxaan eegi doonaa dhacdooyinkii laga diiwaangeliyey yuroga ee sareebkiisii xalay markii ugu horeysay taariikhda xulka wadanka faransa ayaa afar iyo kulan heer caalami ah ka dhaliyay yuroga isreebkiisa waana guushii ugu weyneyd taariikhda ay gaaraan xulka wadanka faransa iyaga afar iyo toban gooli waxbaa ku ciqaabay xulka wadanka ee gibrata la yidhaahdo imbabe xalay hatirigiisa ku tuurtay sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa kulmada kale jira ee dhacay ayaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen iyadoona taageerayaasha kooxda kubadda cagta mancity iyaguna walwal ay dareemayaan kadib xaaladaha ciyaaryahanadii dhawaan ka dhaawacmay sida halan rudri iyo weliba golhaye ederson suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal eh, hadii aynu ku bilaabnana barnaamijkeeni ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho bal haddiynu eegno kulmada la ciyaari doono yuroga sriibkiisa iyadoona eh, toddobaadkan uu ugu dambeeyo qaramada kadibna horyaaladii la eegi doono oo toddobaadkan maanta waa axad kadib talaado iyo arbaco waa la ciyaari doonaa si toos ah arbacada iyo khamiis ayaa lasoo laaban doona iyadoona horyaaladii waaweyneed sida horyaalka bermeliga oo ay sanadka saddex kooxood isku hayaan ilaa afar kooxood ilaa shan kooxood isku hayaan waa kooxda arsenal kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, liverpool iyo weliba waxaweyaan united astonvilla dhammaan kooxaas way isgu hayaan oo horyaalka sanadkan markaad eegto kaalinta koowaad iyo kaalinta shanaad horyaalka bermeliga waxaa u dhexeeya keliya saddex dhibcood taasi oo ka dhigan in sanadkan wax weliba waxa weyaan sanadkan ay bandhig qurux badan ay sameynayaan kooxihii waaweynaa ee khatarta badnaa eh, markaad eegto eh, kulamada la ciyaari doona sirreebka yuroga haddaba waxaa wada ciyaari doona kulanka ugu xiisaha badan eh, dabcan waxaa ka mid ah kulanka xulka wadanka portuqal iyo weliba xulka wadanka ireland kulankaa muhiim ayuu noqon doonaa inkastoo xulka wadanka portugiiska gool hore ama mar horeba ay xaqiijisteen inay usoo baxeen mundiyaalka andhaahda yuroga labada kun ayna diyaar u yihiin sanadkan waxa weyaan meel fiican ay ka gaaraan tartankan oo ronaldo wuxuu doonaya in tartankan waxa weyaan waayihiisii kubadda cagta uu kusoo gabagabeeyo inkastoo laleeyahay ronaldo wuxuu doonaya mudiyaalka duniya laba laakiin wuxuu doonayaa marka hore horta koobkan inuu qaado inkastoo hore uu kula guuleystay koobkan euro la yidhaahdo oo ase ku guuleysan mudiyaalka dunida ayaa haddana waxa uu doonaya sanadkan ama sanadada soo socda nasiibkiisa u tijaabiyo marka laakiin ronaldo waxay u noqon doontaa in yurogan uu ciyaaro labadakunafarlabaatanka yurogiisii ugu dambeeyey markii leego maadaama yuroga xiga waxa weeyaan eh, labada kun todobiy labaatanka ayaa la qaban doonaa oo ma marka ciyaaryaankan dhowr iyo afartan sana jir ayuu noqonaya marka waxaa laga in ciyaaraha uu ka fadhiisto marka sanadkan wuxuu doonayaa in isagu waxa weyaan uu ka faa'iideysto xulka wadanka portugal ugu yaraan ronaldo wuxuu shaaca ka qaaday inuu mundiyaalka dunida soo socdo rajeynaya inkastoo xataa aysan macquul ahayn laakiin wuxuu leeyahay waa sameyn karaa waana ciyaari karaa anigoo afartan iyo jir ayuu leeyahay marka xulka wadanka portuqal taariikh ayay sameynayaan xilli ciyaareedkan sagaal kulan ayay ciyaareen yurowga isreebkiisii sagaalka kulanba way badiyeen xilli ciyaareedkan wax guuldaraa maysan la kulmin xulalka kale barbara xataa ma jirto oo sanadkan inoo caadi maha iyagoo sagaal kulan ciyaaray ayaa haddana waxay ku dhaliyeen soddon afar gool waana bandhigoodii ugu khatarta badneed taariikhda markii la eego Eh, isreebka yuroga iyagoo markaa dabcan sagaal kulan ciyaaray sagaalka kulan wada badiyey soddon gool ay ku dhaliyeen sagaalkaasi kulan soddon gool ay ku dhaliyeen laba gool keliya ayaa laga dhaliyey sagaalka kulan oo ay ciyaareen marka eh, portuqal innaba caadi maaha marka caawa waxay doonayaan iyaguna inay taariikh kale sameeyaan toban kulan waxay doonayaan inay badiyaan oo xidhiira marka xulka wadanka bortuqiiska xil ciyaareedkan markii la eego innaba caadi maha oo aad yaday u khatar badyihiin dhammaan ciyaareen way badiyeen tusaalahaan kale kulanki ugu dambeeyey waxay garaaceen xulka wadanka ee lagu magacaabo waa xulka wadanka lagu magacaabo lichtensian sidoo kaleet bosnia ayay garaaceen waxay garaaceen slovakia waxay garaaceen luxemburg waxay garaaceen slovakia waxay garaaceen ireland waxay bosnia saddex gool iyo waxba ku garaaceen waxay garaaceen mar kale luxemburg waxay garaaceen xulka wadanka lichtensian sidoo kaleeto morocco ayaa ugu dambeysay guuldaro markii la eego in dabcan la garaaco xulka wadanka portuqal waxaa ugu dambeysay tobankii disembar ayaa ugu dambeysay marka waxaana lagu garaacay markaasi kuwaatar finaalaha mundiyaalka dunida ciidiyaanka lagu magacaabo alnaseri ayaana goolka gusha ka dhaliyey xulka wadanka portuqal marka waxaa ugu dambeysay in guuldaro ay dhadhamiyaan xulka wadanka bortuqiiska wax laga joogo wiraan waxaweyaan uwiraan hal sana ayaa laga jooga waa tobanka disembar marka Eh, ugu yaraan waxaa laleeyahay portuqiis sanad qurux badan ayay qaadan marka hal sano wax guuldar ah ma aysan qaadan oo inta badan way badinayeen marka caawan waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka ireland ireland waxa weyaan ugu lix kulan ayay ka hor imaadeen xulka wadanka ee lagu magacaabo portugal lixdii kun lagu dambeysana shan ka mid ah xulka wadanka portugiiska ayaa ku garaacay eh, ireland halka hal kulna barbar la galay marka kulmadii ugu dambeysay shantii kun ugu dambeysay xataa waa la garaacayay xulka wadanka ireland marka waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn oo ay ku ciyaaraan xulka wadanka portugal waana garoonka lagu magacaabo josa alvalade waana garoonka weyn ee xulka wadanka portugiiska inta badan ku ciyaaro marka kulankaasi kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa caawa xulka wadanka portugal waxay doonayaan inay sii dheereystaan ama ay hogaankoodii ay ku baashaalaan kooxaha kale markaad eegto eh, gruubkan portugal ayaa kaalinta koowaad kaga soo bixi karaya sidoo kaleeto slovakia sanadkan sanad qurux badan ay qaadanayaan iyagu sagaal kulan oo ciyaareen slovakia lix kulan ayay badiyeen laba jeer barbaro shan iyo toban gool iyagoona sidoo kale luxemburg afar iyo ireland toban dhibcood bosnia sagaal dhibcood marka burtuqaal eh, kaalinta koowaad ayuu doonayaa inuu kaga soo gudbo oo dabcan haddaba kaalintiisii koowaad uma jabna maadaama sagaalkii kun ugu dambeysaba ay ciyaareen sagaal kulan ay wada badayaan Allez niveau, rejoins-nous pour t'en jaillir. dhanka kalena hadaynu eegna xulka wadanka spain iyaguna way ciyaari doonaan caawa kow iyo tobanka dhiman xulka wadanka georgia ayay la ciyaari doonaan iyagoo markaa dabcan doonaya inay markaa guulaha ay kusii badsadaan xulka wadanka georgia haddaba sbain dhammaan kulmadii ugu dambeysay oo ciyaaray markaa shantii kun ugu dambeysay waa uu wada badinayay markii ugu dambeysana waxa uu garaacay xulka wadanka brus oo saddex gooli hal ku garaacay waxay garaaceen norway hal gooli waxba scottishka ama scotland ayay laba gooli waxba ku garaaceen cobrus ayaa marka lix gool ku garaaceen toddoba gool ay ku garaaceen xulka georgia marka xulka wadanka iyaguna waxa weeyaan markii ugu dambeysay xataa waxay garaaceen croatia oo koobka uefa nation leaga sidoo kaleeto talyaaniga ayay labayo hal ku garaaceen mar dabcan waxaa ugu dambeysay iyaguna guuldaro xulka wadanka spain waxaa ugu dambeysay shan iyo labaatankii maaj markaasina yuroga isreebkiisii kulanka labaad ayay xulka wadanka scotland guuldaro kala kulmeen xulka wadanka spain markaasina scottishka waxaa u wacdareeyay ciyaaryaanka lagu magacaabo mark tomany oo ciyaarta labada goolba ka dhaliya xulka wadanka spain marka sbain iyagu waxaa guuldaro ugu dambeysay sideed iyo labaatankii match ee sanadkan aynu ku guda jirno labada marka kulmadii ugu dambeysana waa ay badinayeen markaad eegto sbain iyaga ayaa hogaaminaya eh, groupkan oo todoba kulan oo ay ciyaareen lix kulan ayay badiyeen hal kulan ayay la garaacay labayo labaatan gool ayay ku dhaliyeen todobadaasi kulan afar goolna waxaa weyaan waa laga dheliyey labayo gool iyaga ayaa dhaliyay afar gool keliya laga dheliyay markaa sbainaba caadimaha sidoo kale gruubkan scotland ayaa kaga jira kaalinta labaad marka norway iyaguna waxaa weyaan eh, xaaladood ma sahlana oo gebi ahaanba tartankan kaalinta saddexaad ay kaga jiraan marka georgia iyo weliba kubrosna gebi ahaanba tartankan way kaari karayaan dhanka kalena hadii aynu eegnana kulmada kale jira dabcan waxaa meel xiiso badan maraya koobka mundiyaalka dunida isreebkiisii qaarada africa iyagoona markaa kulmo badan ay jiraan waxaana wada ciyaari doonaa markii la gaaro tobanka ama afarta galabnimo ee geeska africa zimbabwe iyo weliba xulka wadanka nigeria wada ciyaari doona kulan xiise badan waana wareega labaad ee koobka mundiyaalka dunida labaatanka isreebkiisii xulka wadanka nigeria ayaa waxauu doonayaa in xulka wadanka zimbabwe uu dabcan garaaco laakiin markeed eegto toddobadii jeer ugu dambeysay oo ay wada ciyaareen ama sideedii jeer ugu dambeysay ay wada ciyaareen xulka zimbabwe iyo weliba xolka wadanka nigeria xulka wadanka nigeria ayaa shan gool ku garaacay ama xulka wadanka nigeria ayaa shan jeer garaacay halka laba jeer ka mida ah barbar la galay hal jeerna zimbabwe uu guuldaro dushu saaliya xulka wadanka nigeria kulankii ugu dambeysana ay wada ciyaaraan labadan wadan waxay ahayd sideedii juun labadakunsagaaliyotobanka markaasina waxay ciyaareen kulan international friendly ama kulan saaxiibtinima markaasina nigeria weliba zimbabwe barbaro ay ku hesheen laakiin kulan heer caalamiya ah. inay wada ciyaareen labadan wadan nigeria iyo zimbabwe waxaa ugu dambeysay afar iyo tobankii waa kowda bisha februaar labada kun markaasina nigeria ayaa ku garaacday hal gool iyo waxba koobka jankabka la yidhaahdo finaalkiisii eh, sidoo kaleeto labadan wadan dhowr mar ayay wada kulmeen waxaa jira kulan xiise badnaa oo hadda kor dhexmaray labada kun markaasina xolka wadanka nigeria ay ciyaarayeen eh, koobka eh, mundiyaalka dunida isreebkiisii markaasina waxay ahayd sideedii oktoobar labada kun shantii markaasina xulka wadanka nigeria ayaa ku garaacay eh, xulka wadanka zimbabwe shan gool iyo hal marka inta badan guuldaradii ugu badnaa ayay dabcan kala kulmayaan eh, eh, zimbabwe xulka wadanka nigeria marka labada wadan markaad eegto mar waliba nigeria ka awood badan zimbabwe shantii kun ugu dambeysana xulka wadanka nigeria oo ciyaaray waxa weeyaan iyagu mar barbare ayay marna waa ay badinayeen iyadoona kulankii ugu dambeysay ay ciyaareen ay ku garaaceen ama barbaro ay la galeen e, xulka wadanka lethos la yiraahdo sidoo kaleeto mozambiq ayy saddex gool labo ku garaaceen sacuudiga arabiya laba laba la galeen nigeria waxaay ku garaaceen xolka loogu magacaabo sao tome halka sirilion iyaguna saddex gooli laba ku garaaceen marka e, sidoo kaleeto guinea biso ayaa hal gooli waxba nigeria ku garaaceen kulamadii ugu laakiin nigeria in la garaaco waxaa ugu dambeysay afar labaatankii march markaasina xulka wadanka guinebisu ayaa ku garaacay hal gool iyo waxba marka nigeria shantii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen laba jeer ayay barbaro galeen saddex jeerna waa ay badiyeen haddaba gruubkan waa gruubka c gruubkan south africa ayaa hogaaminaya saddex dhibcood ayuu leeyahay xulka wadanka ee lagu magacaabo lesos iyo iyaguna waxa weyaan hal dhibca ay leeyihiin nigeriana hal rwanda hal zimbabwe hal marka berina hal waa benin waxba ma lahan marka eh, sanadkan gruubkan waa gruub aad u dhib badan weyaan maadaama afarta wadan ilaa shan wadan ka mid a ah min hal hal hal dhibcood leeyihiin marka waynu arki doonaa laakiin gruubkan waxaa ugu cadcad eh, soo gudbi karaya waa xulka wadanka nigeria sidoo kale south african iyaguna way soo gudbi karayaan oo kaalinta koowaad way gali karayaan sidoo kaleetana eh, kulamada kale jira haddii aynu eegnana waxaa jira kulankii waa kulanka xiisaha badan caawa dhexeeya burundi waa galabka wayaan burundi iyo weliba xulka wadanka gabon haddaba gruubkan waa gruub markaa eh, dabcan waa gruubka f iyadoona xulka wadanka efrocos ay hogaaminayaan sidoo kaleeto burundi iyaguna inaba caadi maa saddex dhibcood ay leeyihiin gabon iyaguna saddex dhibcood ay leeyihiin gambia wax dhibco ma kenya iyo waliba xulka wadanka seychellesna waxa weeyaan iyaguna waxaa dhibco ma marka gruubkan waxa uga cadcad ee eh, kaalinta koowaad kaga soo gudbi karaya xulka wadanka qodekfo ama xulka wadanka efrocos la yiraahdo burundi iyaguna sidoo kaleetana gaabon sanadkan iyaguna way wacdareen karayaan haddaba labadan wadan eh, taariikhda eh, waxaa leeyahay waa mid ka mid ah wadamada ugu badnaa ee barbaraha galay markay wada ciyaarayaan burundi weliba xulka wadanka gaabon wiiraan waxaa leeyahay sideed jeer ayay kulmeen shan jeer ka mid ah barbaro la galay halka laba jeer ka mid ah xulka wadanka gaabon iyagoo ay garaaceen burundina hal jeer ayay garaaceen taariikhda wiiraan lix jeer ay la ciyaareen ama sideed jeer ay la ciyaareen xulka wadanka gaabon laba jeer oo gabon guuleysatay hal jeer eh, xulka wadanka burundi shan jeerna barbare lagu heshiiyey marka markii ugu dambeysana wada ciyaaraan gabon iyo weliba burundi waxay ahayd saddex labaatankii march labada kun sagaal tobanka markaasina barbare ayaa lagu heshiiyey oo labadan xul marka waynu arki doonaa caawana haddii eh, dabcan burundi iyaguna ay guul gaari doon laakiin markaad eegto labadan wadan guushii ugu weyneed ay gabon ka gaaraan burundi waxay ahayd shan iyo tobankii novembar labada kun iyo saddexdii markaasna xulka wadanka burundi waa xulka wadanka gabon ayaa afar gool iyo hal ku garaacay isreebka mundiyaalka dunida ee labada kun iyo afartii markii dabcan eh, xilligaasi marka gabon iyo burundi marka kulankaana kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa Imagine System. Ah, ça change pas. Ah, ouais. Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. markaad eegtana xulka wadanka egypt masar iyaguna way ciyaari doonaan caawa todobada fiidnimo iyagoona la ciyaari doonaan xulka wadanka siraleon siraleon markii ugu dambeysay eh, dabcan ay la ciyaaraan xulka wadanka egypt ama masar waxay ahayd setembar saddexdeedii labada kun markaasina xulka wadanka eh, lagu magacaabo egypt ayaa ku garaacay eh, goolal waa siraleon ayaa garaacday weyaan laba gool iyo hal markii ugu dambeysay inay markaa wada ciyaaraan markaad eegto laba jeer ay wada ciyaareen sierleon iyo weliba xulka wadanka masar labadaasi jeerna hal kulan barbara ayaa lagu heshiiyey hal kulanna eh, dabcan sirleon ayaa badisay halka masar iyo weli aysan waxaweyaan guul aysan ka qaadin xulka wadanka eh, lagu magacaabo eh, sirleon haddaba gruubkan masar ayaa kaalinta koowaad dabcan kusoo bixi karaya inkastoo kubadda cagta wax weliba laga filan karaya laakiin iyaga ayaa ku cadcad maadaama xidigo waaweyn ay haystaan ayaa jooga xijabtii saddex dhibcood ay leeyihiin burkina faso waa hal dhibic ethoobiya hal dhibic genebeso hal dhibic sirion iyo yabuuti iyaguna waxa weyaan sirion hal dhibic ay leedahay laakiin yabuuti amba wadanka waxa weyaan iyagu wax dhibic malahan oo kulankii ugu dambeysay xolka wadanka ijabti ayaa ku garaacay weeraan lix gooli waxba haddaba mow saalax ayaa xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya isaga ayaana kulankii ugu dambeysana oo koobka mundiyaalka dunida isreebkiisii uu ciyaaray saddex gool afar gool ayuu ku tuurtay oo saalax ayaa hatrick iyo hal gool ka dhaliyay xulka wadanka jabuuti kulankii ugu dambeysay markaa wuu sii wacdareynayaa saalax il ciyaareedkana waxa weyaan aada iyo aad ay u khatar badan yahay markaad eegto eh, masar xil ciyaareedkan eh, wuxuu u ciyaaray toddoba kulan lix gool ayuu u dhaliyey iyadoona laba goolna markaasi caawiyey koobka yurogana isreebkiisa waa koobka markii la eego mudyaalka dunida isreebkiisana afar gool ayuu dhaliyay hal uu ciyaaray marka mow saalax innaba caadi ma aha markaad eegto dhammaan tartamada oo idil xulka wadanka masar wuxuu u ciyaaray sagaashan kulan uu ciyaaray mow saalax weyaan konton gool ayuu dhaliyey halka koo goolna uu u marka caawin wuxuu doonayaa inuu taariikh kaleeto uu sameeyo marka taariikhda wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanadii u khatarta badnaa soo maray masar markii la eego marka ciyaaryahankan caadi mahacaawana waxaa la saadaalinayaa inuu shabaqa siryan u gaari doono marka waa kulan kaleeto oo aada u xiiso badan dhanka kaleetana kulan xiiso badan wuxuu dhex mari doonaa algeria iyo weliba xulka wadanka mozambique kulan xiiso badan algeria waxay doonayaan inay igana markaasi dabcan ay badiyaan kulankii ugu dambeysay algeria way ku baashaaleen eh, xulkeena qaranka inkastoo xulkeena soomaaliya aada iyo aad u dadaaleen oo dabcan la ammaanayo laakiin waxa weeyaan algeria ayaa saddex gool iyo hal ku garaacay oo inta badan lama filnayn xulka qarankeena soomaaliya in sidaa u ciyaari doona laakiin xulkeena qaranka waxaanu u rajeynayna iyaguna inay dabcan guulo muhiima ay gaaraan soomaaliya gruubka iyaga ayaa ugu hooseysa waliba xulka wadanka bosnia waa botswana weeyaan labadaa xul ayaa uga hooseysa gruubka algeria saddex dhibcood mosambiq saddex dhibcood geni eh, waxba hal dhibic ayay leedahay ugandana hal dhibic marka soomaaliya iyo uganda ayaana wada ciyaari doonaa iyagu waxa weeyaan eh, caawa maaha laakiin waxay ciyaari doonaan eh, maalinta talaadaha ee eh, xulkeena qaranka soomaaliya markaasina kulanka muhiim ayuu noqon doonaa xulka qaranka markii la eego maadaama uganda iyo soomaaliya wada ciyaari doonaan marka waxay ciyaari doon taarikhda ku november ayay ciyaari doonaan laakiin markii ugu horeysay ama uganda iyo somalia markii la eego soomaaliya uganda guuldaridii ugu badnaa ay dabcan gaarsiisay xolkeena qaranka laakiin markan waxaynu dharjin doonaa soomaaliya inay guul ka gaadho xulka wadanka uganda kulanka xiga isreebka mundiyaalka dunida marka algeria iyo mozambiq markii ugu dambeysay ee wada ciyaaraan labadan xul waxay ahayd koiy labaatanka january markaasina xulka wadanka algeria ayaa halgool iyo waxba ku garaacay sidoo kaleetana saddexdii kun ugu dambeysay wada ciyaaraan labadan wadan mozambiq iyo weliba algeria algeria laba jeer guuleysatay halka hal jeerna xulka wadanka mozambiq uu guuldaro dush u saariyey sidoo kaleetana kulanka kale ee xiisaha badan waa kulanka udhexeeya suudaan iyo weliba xulka wadanka rd congo caawa ay wada ciyaari doonaan todobada fiidnimo kulmadii ugu dambeysay labadan wadan ay ciyaaraan waxa weeyaan eh, inta badan congo ayaa guul ka gaaraysay suudaan markii ugu dambeysana xulkan uu dabcan guul daro dusha loo saariyo ama suudaan la garaaco waxay ahayd sagaalkii setembar markaasina labada waa xulka wadanka ardi congo ayaa eh, ku garaacay laba gool iyo waxba mar kulankaana waa kulan kale oo xiso badan gruubkan waa gruub aada u adeeg markaad eegto waxaa ku jira wadamada sida ari congo suudaan togo senegal south sudan iyo xulka wadanka mauritania marka eh, marka la eego xulkan ama gruubkan waxaa ugu adeeg xulka wadanka ari congo iyo xulka wadanka senegal senegal xataa iyaga waxaa weyaan eh, dabcan way baashaaleen oo south sudan waxay ku garaaceen afar gool iyo waxba bebesar iyo sedio mane iyo ninka lagu magacaabo camara ayaa dabcan goolashii u dhaliyay kulankii xalay oo afar gool waxba ay ku garaaceen xolka wadanka soo suudan hagaagwiil waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiinu eegnana dhegeystiyaal kooxda kubadda cagta man city walaa xoogan ayay muujinayaan taageerayaashooda iyadoona kooxda kubadda cagta man city iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool toddobaadka soo socda wada ciyaari doonaan kulanka weyn ee derbiga ahaa ee liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta mancity oo kooxda kubadda cagta mancity ay soo dhaweyn doonto haddaba kooxda ah kubadda cagta mancity waxaa la leeyahay uu yaraan saddex ciyaaryahaan ayaa shakila gelinaya oo xaalad xunayaaso tiristayaa laleeyahay waxaana kamid ah ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo haalan haalan waa mid kamid mid ah ciyaaryahaanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta mancity labadii sana ugu dambeysay iyadoona kooxda kubadda cagta mancity markaad eegto xilli ciyaareedkii hore ula qaaday saddexley koob markii ugu horeysa taariikhda kooxda kubadda cagta mancity iyaguna ay ku guuleystaan horyaalka champions leaga iyo weliba koobka efa kaabka iyadoona taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ku faraxsan yihiin jabkii soo gaaray kooxda kubadda cagta mancity waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta liverpool inay ka faa'iideysan doonaan sida kooxda kubadda cagta arsenal ay uga faa'iideysteen markii kooxda kubadda cagta mancity uu rudri ka maqnaa haddaba kooxda kubadda cagta ee mancity ciyaaryahanada shakila gelini doono kulankaas waxaa ka mid ah lagu magacaabo eh, matthew covsig isagoona waxaa leeyahay waa uu maqnaan doonaa ugu yaraan saddex isbuuc sidoo kaleeto ederson waxaa leeyahay isaguna jug ayaa soo gaaray kulankii jelsia afar iyo afarta ku dhammaanaysay sidoo kaleeto kulankaasi waxaanan ciyaari doonin ninka lagu magacaabo mathias nunes iyo weliba haalan marka ciyaaryahanadaasi dhammaan ma ciyaari doonaan shaki ayaa la gelinaya inkastoo koox kubadda cagta masity aysan weli war qoraal aysan ka saarin laakiin sidaasi ay tahay waxaa leeyahay waxaa kulankaasi toosa shaki la gelinayaa ninka lagu magacaabo haalan ederson iyo weliba ciyaaryaanka kale ee lagu magacaabo matio covig xataa waxaa leeyahay rudri isaguna kulankaasi shaki iyo yeelgelinaya maadaama isaguo xataa dhaawac kasoo gaaray tobabarka markii uu la qaadanayay xulka qaranka spain hadaba liverpool iyo weliba koox kubadda cagta mancity lixdiisana ugu dambeysay waxay ku dagaalamayeen horyaalka brimier leaga inkastoo kooxda kubadda cagta mancity iyagu waxaa weeyaan inta badan horyaalka brimier leaga ay ka qaado ama ay jeceshahay kooxda liverpool inta badan sanadii ugu dambeysayba iyagayaa la dagaalamay laakiin sidaasi ay tahayna kooxda kubadda cagta mancity ayaa ku guuleysanaysay horyaalka wadanka eh, england ee premier leaga kulankii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta liverpool ay soo booqanaysay garoonka weyn ee eh, itixaad stadium waxay ahayd kowdii april markaasina kooxda kubadda cagta mancity ayaa afar gool ku garaacday kooxda kubadda cagta liverpool iyo hal markii la eego julian alvares ayaana gool ka dhaliyay kevin dubronia ekay gundugan iyo weliba jack afartaasi ciyaaryahaan ayaa goolasha ka dhaliyay sidoo kale markaad eegto xataa kulankii ugu dambeysay koox kubadda cagta liverpool ay la ciyaarayeen koox kubadda cagta mancity kulankaasi waxaa gebi ahaanba maqnaa ninka lagu magacaabo haalan oo kulankaasi aanan ciyaarin sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta liverpool waa la garaacay oo sanadkii hore markii ugu dambeysay garoonkan ay booqanaysay haalan waa uu ka maqnaa masiti oo weerarka waxaa ciyaaraya gundogan kevin dubruni iyo weliba julian alfares sidaasi ay tahayna kooxda kubadda cagta masiti ayaa garaacday kooxda kubadda cagta liverpool laakiin ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta masiti ay ka cabsanayaan xataa haalan hadduu maqnaado waa iska macquul taageerayaasha waxay ka cabsanayaan laba ciyaaryahan waana ninka lagu magacaabo rudri haddaba rudri xil ciyaareed qurux badan ayay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta masiti sidoo kaleetana golhayaha kooxda kubadda cagta mancity ninka lagu magacaabo ederson isaguna waxaa leeyahay waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta mancity mar waliba ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta mancity markii wax walbao golhayo ku saabsan marka ciyaaryahaankan ederson waxaa leeyahay isaguna shakiyayaa la gelinayaa oo kulankan ma ciyaari doono marka taageerayaasha way ku faraxsan yihiin kooxda kubadda cagta mancity iyadoona kooxda kubadda cagta mancity sanadkan loogu fadhiyo in ay taariikh sameeyaan markii afaraad taariikhda ay ku guuleystaan horyaalka bermeliga ma jirto koox afar jeer ah horyaalka wadanka england ee ku guuleysatay marka koox kubadda cagta mancity iyagu marka waxay doonayaan sanadkan inay taariikh sameeyaan sidoo kaletana kooxda kubadda cagta mancity waxaa leeyahay waxaa macquul ah in kooxda kubadda cagta ee mancity sanadkan meel xun la dhigo marka la eego ciyaaryahanada dhaawac kaga maqan sidoo kaletana waxaa leeyahay fursadaasi ma ka faaiideysan doonaan kooxaa waaweyn sida arsenal liverpool tuttenham xataa kooxda kubadda cagta united iyo chelsea dhanka kaleetana eh, kooxda kubadda cagta real madrid waxa weyaan xaalad daran ayaa haysata kooxda kubadda cagta marangeyska sanadkan horyaalka wadanka sbain waxaa leeyahay xaalad xun ayay geli karayaan maadaama iyaguna xidigo muhiim ah ay ka dhaawacan yihiin kooxda kubadda cagta real madrid xil ciyaareedkan waxay ku tartami doonaan saddex koob ilaa afar koob waana kooxda doonaysa sanadkan inay champions leaga meel fiican ka gaarto laakiin sidaasi ay tahayna kooxda kubadda cagta real madrid waxay ka cabsanayaan arinka ku saabsan ciyaaryahaanada dhaawac kaga maqan ama ciyaaryahaanada dhaawac kasoo gaaray iyadoona kooxda kubada cagta real madrid eh, dabcan sanadkan ay dooneyso inay kula dagaalanto kooxda kubada cagta barsha horyaalka wadanka sbain ee laliigaha iyadoona xil ciyaareedkan kooxda kubada cagta jaruna ay shidan tahay oo aad iyo aad u khatar badan tahay jaruna ayaa ah xil ciyaareedkan kooxda ugu khatarta badan horyaalka wadanka sbain ee laliigaha xil ciyaareedkan saddex kulan oo ay ciyaareen ko iyo waa ko kulan ayay badiyeen sidoo kaletena soddon iyo gool ayay markaa dabcan ay ku dhaliyeen saddex iyo toban kulan xil ciyaareedkan horyaalka laliigaha ay ku ciyaareen laakiin sidaasi ay tahay kooxda real madrid laba dhibcood ayaa lagu hayaa hogaanka laakiin dhaawacyada soo gaaray waxay ka dhigan tahay kooxda kubadda cagta marangeyska sanadkan in iyagu waxa weeyaan eh, xaalad xun ay geli karayaan haddaba ciiryaanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid waa fenisia jr fenisia jrna kulamada soo socda ma ciyaari doono kooxda kubadda cagta real madrid waxay xaqiijisay dhaawac xidiga fenicia jr kaasi oo garoomada ka maqnaan doono muddo dhowr bilood ah ama muddo dhowr maalin ah haddaba fenicias ayaa ku dhaawacmay waajibaadka xulka qarankiisa iyadoona la filayo inuu todoba ilaa todobaadyo markaa dabcan garoomada ka maqnaado xadigan reer brazil ayaa kooxdiisii ka maqnaa eh, ama ka maqnaan doona kulmo badan kadib markii dhaawac jilibka soo gaaray marka fenicias jr waxaa leeyahay isagu xaalada xun ayaa eh, dabcan uu dareemaya waxaana la aaminsan yahay in uu ka maqnaan doono finishjar kulamada kooxda kubadda cagta mid ay la ciyaari doonta kadis sidoo kale kulanka napoli kulanka garanada kulanka real batis kulanka yone berlin kulanka valerial kulanka alaves kulanka malorco kulanka spanish subarkaabka kulanka gatefe kulanka almeria kulanka las balmas marka dhammaan kulamadaasi waa uu ka maqnaan doonaa ciyaaryaanka finishas jr taageeryaasha barcelona iyaguna ay ku faraxsan yihiin jabkii soo gaaray kooxda kubadda cagta ee marangeyska baarsha sanadkan iyaguna way khatar badan yihiin sanadkan barcelona waxa ay ka mid tahay xataa loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan tartanka champions leaga inkastoo labadakunshantobankii ugu dambeysay kooxda baarsha laakiin in ay xil ciyaareedkan xidigihii muhiimka ay usoo laabteen waxay ka dhigan tahay inay sanadkan tartami karayaan xataa horyaalka liiga ay ku guuleysan karayaan haddaba baalsha keliya waxaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo terstergan sergio robert weliba frank de john marka waxaa leeyahay ciyaaryahanadaasi keli mooyaane inta kale way wada joogaan oo ciyaaryahanadaasi ayaa ka maqan inkastoo golhayuhu yahay golhay aad u khatar badan marka baasha xilli ciyaareedkana way wacdareynayaan xilli ciyaareedka saddex kulan horyaalka ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen saddex jeer ay barbaro galeen lix gool ay dhaliyeen sidoo kaleetana dabcan keliya waxaa laga dhaliyey saddex gool marka baasha iyaguna waxaa la aaminsan yahay inay fursadaasi ka faaidaysan doonaan maadaama koox kubadda cagta madrid xidigo muhiima markaa dabcan dhaawac kaga maqan yihiin markaad eegto ardegolar markaad eegto judi belgham iyo weliba ciyaaryahanada kaleeta muhiimka ah sida jomeni iyo weliba kamufinga kamufinga aan weligiisaan dhaawacmin ayaa dhaawac soo gaaray marka kamufinga oo waxa weyaan tanii markii kusoo biray koox kubadda cagta madrid ma uusan dhaawacmin marka barsha waxay doonayaan inay ka faa'idaystaan barsha kulmada kusoo wajahan waa kulanka rayo falacano la ciyaari doonto kulanka borto champions leaga kulanka atletica madrid ee weyn saddexda december kulanka jerona tobanka december iyo kulanka kale champions leaga kulanka valencia marka barsha fursad fiican ayay haystaan sanadkan hogaanka horyaalka laliigahana ay gacanta kusii dhigi karaan sanadkanna ay ku guuleysan karaan koobabka waaweyn ama laliigaha ama tartanka champions leaga waa agagdhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur kulmiintan ayaanu kusoo gabagabeyn hawar kulan